بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب التنازع في العمل cashirka maanta aynu arki doonno biidni illaahi tacaala waa boga shan boqol iyo sagaal iyo sagaashan waana baabka tanaasuca tanaasucu sidiisa waa masder ficilkiisa tanaasaca baa la yidhaha tanaasaca luqa ahaan tanaasucu waa takhaasum walikhtilaaf waa ishaysashada ama muranka ama dooda ayaa tanaasuc la yidhaahdaa naxwihii baa doodaya ama laba caamil oo waxyaabihii kamida sidaynu dareemayno caamilkii naxwaha ayaa ku doodaya hal macmuul ama wax ka badan ayay ku doodayaan inta badan waxaa la yahay masaa'ilka dooda culimmadu waxay yidhaahdeen xagga dambe ha la mariyo waa laga ilaaliyaa ardayga masaa'ilka dooda masaa'ilka khilaafiga inta badan ardayga waa laga ilaaliyaayo markuu kitaabku dhammaanayo ama mardaygu ardaygu markuu yaro adkaado ayaa la yidhahdaa waxa waa laysku haystaa laakiin haddii lagaaga bilaababa waxa waa laysku haystaa haddii laga bilaabo waxaad moodeysaa in wax kasta in la laysku haysto arday baa beri looga bilaabay waxa waa laysku haystaayo markii dambe isna wuu fudaydsaday wax kastoo la weydiiyo markuu ninkii sheekh noqday wuxuu odhan jiruun fiihi qowlaan laba qowl baa ku jira mas'aladaa ka war salaadu ma waajiba fiihi qowlaan soonku ma waajiba fiihi qowlaan laba qowlaa culimadu way isku haystaan wax kasta khilaafi buu fahmay ma ogtahay nin baa fikiro oo war ninkan odhanaya wax kasta fiihi qowlaan talo waa maxay wuxuu sheekh ilaahay ka waran buu yidhi inuu jiriyeyn kale fiihi qowlaan buu yidhi de <laughs> sidii qaaciidadiisu ay ahayd ayaa su-aashii la weydiiyaba fiihi qowlaan buu ufahmay waa arrinse khatara weeyi sidaa darteed waxaa la idhaha ardayga waa geed yaroo biqlaya marka hore aqoontiisu ay koo korayso waxa wanaagsan baa la yidhaha in laga ilaaliyo waxyaabaha khilaafiga ah marka uu adkaado ayaa loo sheegayaa oo la odhanayaa masalada culimadu saasay iskugu qabteen la soo eh, duruqda ku jirta ama aqwaasha ku jira ee masaladan ku sugan baabu tanaazuci tanaazuca iyo dooda baabkeegii weeyi fil camali camalka ayaa lagu doodayaa ama lagu tanaazucayaa camalkii ayaa lagu doodayaa wa xaqiiqatuhu kan xaqiiqadiisuna an yataqadama waa inuu ay hormaraan caamilaani laba caamil oo camal falaya ow akharu ama laba caamil wax ka badan wayata'akhara uu dib maro macmuulun hal macmuul iyo fa akharu wax ka sii badan tanaasuca culima marka laga hadlayo waa laba laba caamil inay xagga hore maraan labadaa caamil koley laba xaraf ma noqdaan baa la yidhah oo labada xaraf tanaasucu ma dhex dhaco ayay rag badani qaateen labadaa caamil xaraf iyo ismina noqon maayaan labadaa caamil xaraf iyo ficilna noqon maayaan laakiin waxay noqon karaan laba ficil ama laba ismi ama ficil iyo ismi culimada qaarkood way baneeyeen xataa laba xaraf ama xaraf iyo ficil oo kale ama xaraf iyo ismi oo kale markay laba caamil xagga hore maraan labadaa caamil waxay u baahan yihiin hal macmuul halkaa macmuul baa markaa inay doonay ayuu mid kastiba rabaa inuu ku camal falo halkaa macmuul bay ku doodayaan ama halka macmuul icraab hal icraabun mid kastiba ha dalbo oo icraab isku mida ah ha rabaan ama laba icraab oo kala duwan ha rabaan masalan ninka maxamed la yidhaa maxamed ayaan anigu sharfiyey anaa sharfiyey maxamed isle maxamed isna wuu icaayey maxaan sameeyey laba ficil baa meesha laba caamil baa meesha wada yaalla waa sharfin iyo caayid sharfinta anigaa anaa faacilu ah yaanan sharfiyey maxamed caayidana yaa faacilu ah maxamed maxamed baa icaayey waxaan odhanayaa akramtu wa sharafanii ereygaa muxameda sharafadu waxay rabtaa inay eh, waxaan doonayaa akramtu washatamanii muxamedun muxamedkaa shatamadu waxay leedahay faacil hay noqdo akramaduna waxay leedahay meeye mafcuul haw hay noqdo bal hadda qora akramtu washarafani akramtu washatamanii muxamedun akramtu washatamanii muxamedun bal hadda eh, jumladaa qora akramtu washatamanii muxamedun marka haddaba culima aynu nidhaahno akramtu akramtu waxaan maamuusay weeyi away kii aan maamuusay waa oo muxamed mansuubaa la rabaa muxamedan inaan akramtu muxamedan baan rabaa wa shatamani waxaa i caayey shatama waa ficil waa mafcuul waa kii oo ani ah yaa i caayey muxamed baa i caayey kolkaa in la godo oo la yidhaha shatamani muxamedun muxamed baa i caayey akramadu waxay rabtaa in muxamedka mansuub laga dhigo oo akramtu muxamedan aan idhaa shatamaduna waxay rabtaa in muxamedka marfuuc laga dhigo wa shatamanii muxamedun aan idhaayoo la godo muxamedkii mar quruu sheegan yahay labadan caamil ee akramo iyo shatama ayaa ku doodaya akramadu mafcuul ha la iiga dhiga bay leedahay shatamaduna faacil ha laiga dhigo ayay leedahay haadaa huwa baabu tanaasuc baabka tanaasucu wakaa kolkaa ka alla kaa doonto ayaad ku camal siini bal hadda ega hadda kaan ku camal siiyey waxaan idhi akramtu waxaan maamuusay wa shatamanii waxaa icaayey muxamedun muxamed baa icaayey muxamedun hadda yaa qaatay shatamadiibuu faacil looga dhiga oo ka wax caayayo wey akramtuda mafcuulkeegii maadaamu damiirkaasi uu yahay damiir fii maxali nasbina damiirka fii maxali nasbin iyo ka fii maxali ka hore marka laga xadfayo ama ka hore lagu camal siinayo waa la xadfaa akramtuhu bay ka dhigan tahay akramtuhu hadaasaa akramada ka maqan oo maxamed u noqonaysa akramtu waxaan maamuusay wa shatamanii wuu icaayey muxamedun muxamed baa icaayey anna waxaan maamuusay maxamedkaa uun haddaba labadaa ficil maxamed bay ku doodayaan midna wuxuu rabaa inuu mafcuul ka dhigto oo kii la maamuusay aynu nidhaa midna wuxuu rabaa inuu faacil ka dhigto oo kii waxaayey inuu noqdo waxaa dhici kara labada ficil inay labaduba faacilnimo rabaan waxaa dhici kara in labada ficil midina faacil uu rabo midina majruur uu rabo waxaan odhanayaa maala jaaa ilaya waxa ii yimid jaaa ilaya waxa ii yimid haye wa marartu bimuxamedin maxamed baanan soo maray jaaa ilaya wa marartu bimuxamedin jaaa ilaya wa marartu bimuxamedin markaan idhaa muxamedkaasay marartu doonaysaa inay majruur ka dhigato jaaaduna waxay doonaysaa inay faacil ka dhigato ka laysku haystaa waa maxamed markaana wa xaqiiqatuhu tanaasuca xaqiiqadiisu an yataqadama waa inuu xagga hore maro caamilaani laba caamil oo camal falaya ayaa xagga hore maraya ow akharu ama wax ka badan ayaa xagga hore maraya wayataakharu waxa dib wayata'akhara waxaa dib u dhacaya macmuulun hal macmuul oo lagu camal falayo iyo fa wax ka sii badan halkaa macmuul wayakuunu wuxuu ahaan wayakuuna waa inuu ahaado kullu waaxidin mid kaste oo min almutaqadimati cawaamisha hormaray ihi yadlubu mid dalbaya daalika kaa almutaakhira dambeeya mid kastoo xagga hore maray wuxuu dalbayaa inuu ku camal falo ereyga xagga dambe yaalla naxwu qowlihi tacaala alle qowlkii oo kaleba weeyi aatuunii ii keena ufriq calayhi an ku shubo qidran maar maar aan ku shube eh waxaa la doonayaa ama qidran daamur daamur aan ku shube eh waxaan doonayaa haddaba halkaa markaan eego laba ficil ayaa halkaa wada yaala labada ficil ee halkaa wada yaala midi waa aatuni ficilka aatu ficilkaa weeyi aatuni markaynu nidhaahno faacilkii waa waawuljamaacada mafcuulu awalkiina waa ya-da aatuunii ku jirta mafcuulu haanigiina qidran baynu ka dhigi qidran ufriq markaan soo qaato waa ficil mudaaric faacilkiisu waa ana qarsoon mafcuulkiisiina qidran baynu ka dhigaynaa haddaba sidaa darteed kelmadda qidran ah waxa ku tanaasucaya ama waxa ku doodaya kelmadda qidran ah waxa ku tanaasucaya ama ku doodaya labada ficil ee aatuni iyo ufriq kala ah aatuni ii keena ufriq calayhi an ku shubon ku faaruqiyo qidran naxaasta la dhalaaliyey ama birtaa an ku shuba meeshana ii keena labada ficil ee halkaa ku doodaya waynu haynaa wa qowlika qowlkaaga kaleba weeyi darabanii wax uu i garaacay wa akramtu waxaan sharfiyey zaydan zayd hadda daraba yuu doonayaa inuu faacil ka dhigo darabani wuu igaraacay wa akramtu waxaan sharfiyey zaydan zayd daraba yuu faacil ka dhiganaya bal hadeega zayd buu faacil inuu ka dhigta rabaa akramtuna faacilkii uu hayaayo waa ta'da godane akramtu yuu mafcuulin bihi ka dhiganaya isna zayd kelmaddaa zayda waxaa ku tanaasucaya labada caamil ee daraba iyo akramaa ah midina faacil buu rabaa midina mafcuul buu rabaa hadda yaa la siiyey oo ku camal falaya akramtu zaydan akramada ayaa hadda zaydka ku camal falaysa darabadana mustatir buu u noqonayaa oo damiirku hadduu fii maxali rafcin yahay mustatir baa laga dhigaa ama waxaa laga dhigaa baris waa la damiireeya idmaarka laazim ah darabanii wuu i garaacay huwa zaydku wa akramtu waana sharfiyey zaydan zaydka allaahumma allahayow salli ku salli oo wasallin badbaadi oo wabaarik barakee calaa sayidinaa mudnaha yagii ama sayidka yagii muxamedin nebi maxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam ficilka salli yaa lagu salliyaya allaahuma salli markaan idhaa calaa sayidinaa jaariya majruurka ayaa ku tacalluqaya wasallim markaan idhaa badbaadi yaa la badbaadinayaa calaa sayidinaa weeyi ka la badbaadinayaa wabaarik barake markaan idhaa ayaa la barakaynayaa calaa sayidina baa la barakaynaya halkan saddex ficil ayaynu ku haynaa oo salli iyo sallim iyo baarik saddexdaa ficil waxay ku tanaasucayaan ama ay ku doodayaan jaar iyo majruurka calaa sayidinaa bay ku doodayaan haddaba marka calaa sayidina ay ku doodaan ka u dambeeya ka u horeeya haddii lagu camal siin lahaa oo salli lagu camal siin lahaa labada kale waa loo idmaari lahaa oo allaahuma salli wasallim calayhi wa baarik calayhi calaa sayidina baa la odhan laba jeer baa calayhida la soo celceliyaa ka u horeeya ku camal falayo ka u dambeeya macmuulka dambe laakiin marka maad aragtay uu kan dambe ku camal falayo mushkilad male labada hore waa laga xadfayaa uun haddaba hadda baarigta ayaa ku camal falaysa labada horena waa laga xadfay damiirku hadduuna fi maxalli rafcin ahayn uu fii maxalli nasbin yahay ama fii maxalli jarin yahay kuwa hore waa laga xadfaa kuwa dambena waa loo idmaaraa haddii hadda salidaasi ay ku camal falayso sali eega hadda sali haddaan ku camal siiyo salimta iyo baarigta maxaa laga dambaysiin lahaa calayhi baa labadaba laga dambaysiin lahaa eeg waxaan odhan lahaa allaahuma salli wa salim calayhi wa baarik calayhi calaa sayidina haddaad aragto calayhi calayhdaasoo labada ficil ee dambe daba dhacday kan u lagu doodayo calaa sayidinaada waxa ku amal falaya ka u horeeya haddii mataqaana ka u dambeeya uu ku camal falaye baarigta u dambaysaana labada hore waa laga xadfi sideennan oo kale hadda haddii allaahuma salli calayhi la odhan waaye oo wasallim calayhi la odhan waaye oo calayhidii laga wada daayey ka ugu dambeeya ayaa ku camal falaya labada horee salli iyo sallimta ana waa laga xadfayaa haddii maalan ka dhexe lagu camal siiyo ka warrama sallimta ka dhexe sow sallim maaha sallim haddii lagu camal siiyo ka warrama ilayn sallina xagga horey xigtaa baarikna xagga dambey xigtaa sallimta dhexda ku jirta haddii lagu camal siiyo ka horena waa laga xadfi ka dambena waa loo qadari waxaa la odhan lahaa allaahuma salli wasallim wabaarik calayhi calaa sayidina wabaarik calayhi eeg calayhidani kan ka horeeyaa wata ka u horeeya isaga waa laga xadfayaa oo waxba laguma daba sheegayo maadaamuu damiirku fii maxali jarin yahay oo xaraf jaaru wato ama fii maxali nasbinba hadda waxaa la og yahay in calaa sayidinaadu baarigta u dambaysa ay ku camal falayso labada horena waa laga xadfay walaa khilaafa khilaaf kuma jiro fii jawaazi icmaali ayi lcaamileyn labada caamil koo a kooga allaka aad ku camal siinaysa banaanidiisa ka addoonto inaad ku camal siini inay bannaan tahay layskuma haysto waxay ka dhigan tahay ficilka koobaad ku camal sii ama ka u dambeeya ku camal sii layskuma haysto kuufiyiinta iyo basriyiintuba way isku khilaafeen kii la doono in lagu camal siin laakiin waxaa laysku qabtay uun keebaa owlaa ama habboon walaa khilaafa khilaaf fii jawaazi icmaali ay lcaamilayn labada kooga alaka ad ku camal siinaysa bannaanidiisa khilaaf kuma jiro aw ilcawaamili ama cawaamisha shita aad doonto caamil alla caamilka aad doonto inaad ku camal siin layskuma layskuma haysto wainama alkhilaafu ka laysku haystay alkhilaafku waa fi lowlaa ka habboon yaa wanaagsan ama habboon ayaa la leeyahay wainama alkhilaafu fi lowlaa keebaa habboon baa la leeyahay xagga khilaafka ka habbooni waa kee fakhtaara waxay doorteen albasriyuuna nimanka basriyiinta la yidhaah ee magaalada basre ka aasaasmay icmaalo haani ka dambe ayaa ku camal in lagu camal siiyo ayay doorteen waxay idhaahdeen waxa lagu camal siinayaa mar ficilada ka dambe daliil waxay uga dhigeen waa liqurbihi wuu u dhow yahay dherigaba waxa lafta kala baxa ka ugu dhowuun kolkaas sidaa darteed maadaamu caamilkani ka ugu dhow uu yahay isaga ha lagu camal siiyo fakhtaara waxay doorteen albasriyuuna nimanka basriyiinta la yidhaahdaa icmaalo haani haaniga ku camalsiintiisa liqurbihi dhowidiisa dartii bayna u doorteen maadaamuu dhow yahay ka ah lagu camal siiyo wakhtaara alkuufiyuuna kuufiyiintiina waxay doorteen icmaal alawali ka awelka ah ku camalsiintiisa waxay yidhaahdeen kuufiyiintu ka u horreeyaanu anagu ku camal siinaynaa saasee axsana agtayada waa lisabqihi horrayntiisa war mutaqadimku iyo ka horeeyaa wuu ka sharaf badan yahay ka dambeeya dee waa saabiqi saabiqa xaggiisa hala ilaaliya bay yidhaahdeen fa in acmalta haddaad camal siiso alawala ka hore ood kuufigar noqoto kuufigaa ka hore ku camal siiyey acmalta athani acmalta haaniya haaniga waxaad ku camal siin fii damiiri dalika alismi ismigaa damiirkiisa almutanaasaci fiihi lagu doodayo haaniga damiir baad ayaad siini damiirka ama xadfi karaysid ama ha ahaado damiirku fii maxali rafcin ama ha ahaado damiirku fii maxali nasbin ama ha ahaado damiirku fii maxali jarin damiir inaan ku camal fiino ku camal siino ayaa lagama maarmaana fa taquulu waxaad odhan bal tusaalahan eeg qaama way waxa fadhiistay qaama waxa istaagay waqacadaa way fadhiisteene akhawaaka labadaadii walaalo halkaa hadda u fiirsada labada ereyga hadda tanaasucaya qaama waxa istaagay waqacadaa way fadhiisteene akhawaaka labadaadii walaalo awey labada erey halkaa tanaasucaya waa qaamo iyo iyo qacada labadaasa hadda tanaasucaya yay ku tanaasucayaan ereyga akhawaaka bay ku tanaasucayaan oo faacil laga dhiganaya musanahaa haddaba musanaha markaynu faacil ka dhigayno maqaamada hore ayaan uga dhignaa maqacadada dambe ayaan uga dhignaa musanaha yaa faacil looga dhigaya qaamo iyo qacado keebaynu uga dhignaa qaama waxa istaagay waqacadaa way fadhiisteene akhawaaka labadaadii walaalo hadda waxaa faacil qaamada faacil eh, akhawaaka waxaa ku camal falaya ka u horeeya oo kuufiyintii baa la raacay qaamada hore ayaa ku camal fashay qacadada maxaa la samayni markaa qacadada waxaa la samayni damiir baa loo samayni ismigii lagu doodayay u noqonaya damiirka qacada maaydan arkayn alif inuu ku jiro alifu taniya qacadaa qacadadu hadda akhawaakada kuma camal falayso waayo alif bay sidataaba waxa alifkani uu inoo sheegayaa ama alifkani wuxuu ina tusinayaa si toos ah in alifkani faacilkii qacadada uu yahay oo qacadadu ayna ku amal samaynaynin ka ku camal samaynaya ka hore inuu yahay kuufiyiinta haddaba balu fiirso kuufiyiintiibaa hadda la waafaqay yaa tusaalaha basriga inoo waafaqi qaama waqacadaa akhawaaka yaa basriyiinta waafaqi seen ugu dhawaaqaya haddaan basri ahay waxaan odhanayaa alifkii un baan ka hore ku dari maxaan odhanayaa qaamaa waqacadda akhawaaka qacaddada waan ka dayni alifka qaamaa way istaageen labadoodiiye waqacaddo waxa fadhiistay akhawaaka labadaadii walaalo alifka haddii ka hore lagu taago oo ka hore damiirka la siiyo waxaa la ogaaday ka hore inuuna ku camal falaynin ka hore wuxuu ku camal felayey waa damiirkan waa marka marfuuc uu damiirku yahay fii maxalli rafcin wa darabanii waxa i garaacay wa darabanii waxa i garaacay wa akramtuhu waan sharfiyey e zaydun zayd baa i garaacay hadda ka lagu tanaasucayaa waa kee ismiga lagu tanaasucayo lagu doodayaa waa kee waa zaydun baa lagu doodayaa yaa ku doodaya zaydunka ficilka darabo iyo ficilka akrama labaduba maxay rabaan sidee inay ka dhigtaan bay rabaan daraba inay faacil ka dhigatay rabtaa waa kii garaaca samaynayey akramaduna inay mafcuul ka dhigato ayay rabtaa yaa la waafaqay haddaba yaa la waafaqay hadda markaan sidaa u eego yaa la waafaqay waxaa la waafaqay kuufigii waayo zaydka waa la goday oo damatayn buu sitaa darabada horaa la siiyey maxaan ku gartay in darabada hore la siiyey oo kuufiga ka hore dooranayee kuufi la qaatay akramadiibaa damiir wadata akramadu mayna damiir wadan akramtuhu mayna ahayn hudaa yaree la socotaa zayd bay u noqonaysaa waana mafcuulkii waxaa la ogaaday akramada damiir haddii la siiyey inayna akramadu zaydka ku camal falayn zaydka darabada horaa ku camal falaysaa sidee baan macnayni wa darabanii waxa igaraacay kii igaraacay weli lama gaadhin oo waa faacilka soo socda wa darabanii waxa igaraacay wa akramtuhu waan maamuusay sayidkae zaydun zayd baa igaraacay zayd waa faacilkii igaraacayey markaa haddaan ahay besrina maxaan odhanayaa war bal besri ka dhiga tusaalaha wa darabanii wa akramtuhu zaydun kumaa besri ka dhigaya sida besriyiinta kumaa ugu dhawaaqaya tusaalaha kumaan besri hadda u qaadanaa bal eega hadda tusaalaha wadarabanii eh, sow ma ahayn waxaynu odhanaynaa maalan wadarabanii zaydkiibaa xagga hore loo marin doonaa mustatir buu iska noqoni wadarabanii sidaa ay u qorantuun bay u qormi huwa qarsoon baa markaa halkaa gelaysaa wadarabanii wuu igaraacay zaydku wa akramtu waxaanan sharfiyey zaydan baan sharfiyey kolkaa akramtudii hadii waad ka jari zaydanka alif baad ku taagiyoo fadxatayn baad siini darabaniihiina huwaba halkaa ugu qadarnaanaysa oo u qarsoonaanaysa wa darabanii waxa i garaacay wa akramtuhumaa wa darabanii waxa i garaacay wa akramtuhumaa waan sharfiyeye akhawaaka labadaadii walaalo bal hadda tusaalaha halkaa ku jirana eeg tusaalo kale ayaa halkan ku jira tusaalahani waxa wa akramtuhumaa akhawaaka markaan idhaa tusaalaha wa darabanii wa akramtuhumaa akhawaaka odhanaya bal hadda aad u eega tusaalaha labada ficil ee doodaya waa daraba iyo akrama waxa ay ku doodayaanna waa akhawaaka darabadu faacil inay ka dhigato ayay rabtaa akramaduna inay mafcuulun bihi ka dhigato ayay rabtaa yaa hadda la siiyey ma sidii kuufiyiinta mise sidii basriyiinta waa sidii kuufiyiinta waxaan ku ogaaday kuufiyiinta inay tahay ka basriyiinta ka dambea damiir qaata baan idinku idhi akramadu waa ka dambe muuna damiir sidanin oo away ah damiirka akramadu hadda u sitaa akramtuhumaa humaadaa weeye humaadaasaa laga dayn lahaa hadday iyadoo akhawaakada ku camal falayso humaadaa waa laga dayn lahaa darabada horena ilayn marka damiir loo samaynayo alif baa lagu darayaa oo akhawaaka waa musanne damiirka musanuna alif buu ahaan jiray hadda darabanii waxa i garaacay daraba oo ba'da ku jooga waa ficil maadi nuunkuna waa nuunulwiqaaya ya-da yari waa mafcuulun bihi faacilkii waa akhawaakada dambe akhawaaka waa musanne waana faacil waa marfuuco calaamatu rafcu waa alifka kaafka ka horeeya akhawaaka akramtu akram oo miimka ku joogaa ficil maadiya ta'daasina waa faacil akramtu humaaduna waa damiir laba ah oo fii maxali nasbin oo mafcuulin bi akhawaaka u noqonaysa akhawaakada marka darabada hore la siiyey ka dambe dee damiir ha la siiyo ilan idmaar baa waajibaye haddaba yaa tusaalaha besri inooga dhigi besrigu siduu leeyahy u wanaagsan yahay ka dhigaya wa darabanii wa akramtuhumaa akhawaakada yaa sida besriyiinta inoogu dhawaaqaya ardayay bal isku daya sida besriyiinta haye maxaa tidhi laa haye laa laa sheekh cali kuma maqlaynin ku dhawaaqi ku dhawaaq darabani laa <coughs> haye jazaaka allah khayr darabaani eeg darabadan marka la doonayo in akramada ka dambe lagu camal siiyo darabadan alif baa lagu taagaya waa in eeg darabadan damiirkii ka dambe damiirkiisii waa in meesha la keenaa hadduu leeyahay fii maxali rafcin hadda darabadu kay rabtaa sow faacil ma aha faacilka lama xadfo laakiin fii maxali nasbin iyo fii maxali jarin waa la xadfaya marfuuca la xadfi maayo maxaan odhanaya haddaba wadarabaani way igaraaceen labadaa walaalihii ihi wadarabaani way igaraaceen labada walaalihii wa akramtu waxaan sharfiyey akhaweyka labadaada walaalo wa akramtu akhaweyka mayla socotiin akhawaakadii akhaweykabay wakrismile waa mafcuulu bihiye wa mara bihi waxa isoo maray wa marartu bihimaa waan soo maraya akhawaaka walaalaha ah halkana eega labada ficil ee doodaya mara bi iyo marartu labada doodaya midi waa mara midina waa marartu waxay ku doodayaan marada hore akhawaaka faacil bay ka dhigani marartuda dambana akhawaaka majruur ba lagu daray bay ka dhigani haddayaa lagu camal siiyey wa mara bii isoo maray wa marartu waan soo maray bihimaa labadaasi akhawaaka baa isoo maray akhawaakada haddayaa lagu camal siiyey ka hore ee mara bi lagu camal siiyey o looga dhigay marartudiina maxaa lagu camal siiyey damiirkan bihimaa loo qadaray bihimaadanaa la siiyey haddaba yaa besri iiga dhigaya sidii besriga yaa odhanaya besri haddaan ka dhigayo maxaan odhanaynaa sheekh maxamed haye wa mara bihimaa la haye shukran maraa alifun baad ku taagaysaa wa maraa b wa maraa way isoo mareen alif ku taag wa maraa way isoo mareen b anay isoo mareen wa marartu waxaan soo maray biakhaweyka himaadii meesha way ka bixiyo biakhaweyka baad markaa ugu dhawaaqi wa allaahuma allahayow salli ilaahow ku salli oo wasallim badbaadi calayhi dushiisa oo wabaarik barakee calayhi dushiisa calaa muxamedin nebi maxamed dushiisa sala allahu calayhi wasalam hadda eega saddexdaa ficil salli iyo sallim iyo baarik saddex ficil baynu halkan ku haynaa saddexdaa ficil yaa hadda lagu camal siiyey calaa muxamedinta yaa lagu camal siiyey ka u horeeya ee salli baa lagu camal siiyey sallimta maxaa loo qadari damiirkii baa la keeni sallim baarigtana maxaa loo qadari damiirkii baarig calayhi baa la yidhi calaa ka u qaadanaya haddaan besri ka dhigoo ka u dambeeyo aan siiyo maxaan odhan ka u dambeeyo haddaan siiyo sidii xagga hore aan ku soo marnay calayhi calayhidun ka dhex saar waxaad tidhaa allaahuma salli wasallim wa baarik calaa muxamedin waa ka u dambeeya labada horena damiiradoodii waa la xadfay hadduu fii maxalli jari noqdo ka hore damiirkiisu ama fii maxalli nasbin uu noqdo daa'iman maxduuf baa loo yaqaanaa wain acmalta haddaad camal siiso athaaniya ka haaniga ah haddaad camal siiso haaniga markaan ku camal siiyo waa sida besriga fain ixtaaja hadduu u baahdo alwalu ka hore ilaa marfuucin damiir marfuuca hadduu u baahdo admartahu waad u idmaari oo damiirka marfuuca ah waad u idmaari oo aa toos baad u siini la soco damiirka marfuuca ah toos baad u siiniyo toos baad ugu idmaari fataquulu waxaad odhan qaama fataquulu waxaad odhan qaamaa way istaageene waqacadda waxaa fadhiistay akhawaaka labadaadii walaalo hadda yaa akhawaakadana lagu doodaya yaa ku camal falaya qacadada dambe maxaan ku gartay qaamada hore sawka damiir alifa la siiyey alif baa lagu taagay qaamaa way istaageen waqacadda waxaa fadhiistay akhawaaka haddaba ka hore hadduu marfuucu yaha u baahan yahay lama xadfo ama waa mustatir ama waa ka halkaa ku taagan ama wow oo kaluu noqon wain ixtaaja hadduu u baahdo waa ka hore hadduu u baahdo ilaa mansuubin mid la nasbinayo hadduu u baahdo ow majruurin ama mid la jerayo hadduu u baahdo mansuub iyo majruur labadaa mid ahaan hadduu u baahdo xadaftahu waad xadfaysaa hadduu mansuub u baahdo ama majruur waad xadfi labadaba waad xadfi ka hore hadduu mansuubka iyo majruurka waad ka xadfi kalaayati sidii aayadii oo kale aatuunii ufriq calayhi qidrantii oo kale wa ka qowlika iyo qowlkaaga darabtu waan waxaan garaacay wa darabanii waxa i akhawaaka labadaada walaalo hadda darabaniida ayaa akhawaakada ku camal falaysa darabtuda maxaa laga xadfay humaa darabtuhumaa wa darabanii akhawaaka in la yidhaah bay ahayd maadaamo huma humaadaasi ayna fii maxaali rafcin ahayn oo fii maxali nasbin ay tahay ka xadfa fii maxali jarinkana waa laga xadfi wa marartu waxaan soo maray wamara wa marartu waan soo maray wa mara bii waxaa i maray akhawaaka labadaada walaalo haddana ereyga akhawaaka ayaa lagu camal siiyey marada dambe ayaa lagu camal siiyey marartuda hore maxaa laga xadfay bihimaa baa laga xadfay maadaamo bihimaadani ayna fii maxali rafcin ahayn waa in maxduuf laga dhigaa maxduuf baynu ka dhignay halkaa culima waxaa inaga baxay halkaa waxaa inaga baxay oo toos inoogu dhammaaday casharka tanaasuca la yidhaah hal shaahid iyo hal gabay baan arkaayoo beydka shad safxaddan iga horeeya lix boqol iyo laba hal bayd baan ku arkayaa ninka gabayaaga ee gabayga tirinaya jafawni walam majfuul akhilaa inani لغير جميل من khaliilaya muhmiluun wuxuu leeyahay ninkani siduu tilmaamayo wuxuu yidhi jafawnii way igooyeen walam ajfu anigu ma goynin alakhilaaa saaxiibbada way igooyeen anuse saaxiibbada ma goynin buu yidhi hadda yaa ku camal falaya ma ka hore mise ka dambe jafownida iyo ajfuda yaa ku camal falaya labadaa ficil ya keebaa ku camal falayaynu nidhahnaa ajfuda dambe alakhilaaa waa in mafcuul laga dhiga waayo jafawnidu faacil bay u rabtay oo wow baa loo sameeyey jafani baa la odhan lahaa jafawni hadday jafaadu ku camal falaysa jafani baa loogu dhawaaqi lahaa jafow marka la yidha wowgan la keenay waa halkii alifka aan keenaynay oo kale weeyi jafawni way igooyeen walam ajfu anigu ma goynin alakhilaaa asxaabta inanii anigu ligayri jamiilin wax wanaagsan gayrkii ayaa min khaliilaya saaxiibadayda xaggooga muhmalun laygaga soo muhmilun laygahay mid ku ihmaaliya mid u ihmaaliyoo kaga taga waxaan jamiil ahayn dartii uma saaxiib uga tagaa buu yidhi saaxiibku hadduuna wanaagsanayn un baan gooyaa saaxiibka aan fiicnayn un baan gooyaayo ligayri jamiilin un baan muhmil u dayacaa waa ismi faacil جفوني ولم يجفوا الأخلاء إنني لغيري جميل من khaliilaaya muhmiluun jafawii way igooyeen nimankaasi iyagaa igooyey walam ajfu anigu ma goynin alakhilaaa saaxiibbada anigu ma goynin ha ka yaabin buu idhi saaxiibbada inaan gooyo anigu innani anigu muhmilu waan gooyaa ama waan dayacaa oo waan ka tagaa ligayri jamiilin wax wanaagsan hayrkii dartii oo min khaliilaya saaiibada saaiibkay ka ahaaday min khaliiliya saaxiibkay ka ahaaday saaxiibkay haddii wax wanaagsan uuna ku kicin un baan jecelahay bu inaan gooyo halkaa casharka tanaasuca ayaa inoogu dhammaaday waxaa ku xiga tanaasuc saw dood ma ahayn dood saw ma aha cashirkeeni tacajub baa ka dambeeya dee cid garta la siiyaa laakiin dad baa yaabo oo waxaad arkaysaa nin si badheedh ah wax kale u raba ayaad arkaysaa markaad garta iyo dooda qaado maxaa ka dambaynaya taajub ama kaag iyo waxaa ka dambeeya yaab tacajubkii yaabka ahaa baynu arkaynaa yaabkaana tawaquf baa ka dambeeya waa baabkii waqfiga ah waa baabku inoogu dhammaana horta cadad baa ku xigoo tirin ah bal inoo tiriya inta dembiyuu ninkani galay ila waa cadadkiiye cadadkaa marka dembiyadiisa la ogaadana tawaquf war ninkaa la iska ilaaliyo waa waqfiga ugu dambeeya ogaan buu sheekhu cashiradan iskula doondoontay waa tanaasuc waa wax ishaysta waa tacajub waa yaab ka dambeeya waa cadad waa haloo tiriyo gefafka iyo tirada cadadka hala ogaado waa ugu dambaynta waqfigii halayska joo ninkaa halayska ilaaliyo halaga tawaqufo baabu tacajubi waa tacajubka baabkiisii tacajubku haddaba waxaa la yidhaahdaa waa inficaalu nafsi cinda shucuurihaa biamrin khafiyin sababuhu waxaa la yidhaha waa naftu inay si noqoto marka ay dareento arrin ay sababteedu qarsoon tahay masalan waxaa la yidhaha haddaad aragto nin faryaradiisu ay madaxaaga la eg tahay horta ma yaabi mise i habi maysid waad yaabaysaa war waa maxay maxaa ku dhacay waad naxaysaa waad yaabaysaa markuu ku yidhaahdo bir yaroo daxalaa iga saratay oo taytana i qaaday oo sidana i noqotay markaasaad haa odhanay markaasaad garaabaysaa waxaynu uga jeednaa tacajubku waxaad la yaabaysaa shaygu sidii lagu yaqaanay si ka badan markuu noqdo kaasa horta tacajub loo yaqaanaa siiqooyin aad u tiro badan ayuu tacajubku leeyahay siiqooyin aad u fara badan buu tacajubku leeyahay oo siiqooyin ballaadhan buu tacajubku ku yimaadaa laakiin siiqooyinka qiyaaska ah ee naxwaha lagu barto ama naxwaha lagu dhigto waa laba siiqo oo qura waxaa la yidhaha mid ma afcala midna afcil bihi baa la yidhaha maa afcala iyo afcil bihi maa afcala iyo afil bihi labadaa siiqo ayaa naxwaha lagu bartaa haddaba waxaad ogaataa tacajubka waa ficil waa la sameeyaa waxaa laga samaystaa ficilka todoba shardi laga helay bal todoba shardi hadda iga qora ficilka markii todoba shardi laga helo unbuu tacajub ka iman karaa si mubaashir ah a aynu rabno o waa inuu ulaai yahay ficilku waa inuu ulaai yahay waa o saddex xaraf waa inuu ulaai waa inuu yahay saddex laba waa inuu tam yahay tam ficilku ficil tam ah waa yahay tam waaa eh, tam waa inuu yahay saddex ismigiisa faacil ismigiisa faacil yuuna afcal ku imanin afcalka dhadigiisu faclaaa uu yahay ismigiisa faacil yuuna afcal ku imanin afcalka dhadigiisa faclaaa uu ku yimaado imisaad iga haysaa waa inuu ulaai yahay baynu nidhi waa inuu tam yahay baynu nidhi waa inuuna ws ismigiisa faacil maxay ku imanayn baynu nidhi afcalka dhadigiisu faclaaa uu ku yimaad saddex baad iga iigu geysaa yuuna majhuul noqonin majhuul yuuna noqonin waa kii afraad majhuul lama ogola ka shanaad yuuna manfi noqonin manfi yuuna noqonin manfina lama ogola lixaad yuuna jaamid noqonin ficilku jaamid yuuna noqonin jaamidna lama ogola toddobaad qaabilan litafaawud waa inuu yahay qaabilan litafaawud wax la kala badsan karo waa inuu yahay wax la kala badsan karo toddobadaa shardi eegada toddobadaa shardi toddobadaa shardi baynu ereyga laga helee dhamaystirta tacajub ha laga keeno odhanaynaa waa si mubaashira sow toddoba shardi ma haysiin shardiga koobaad waa inuu hulaai yahay baynu nidh maxaa inaga baxay rubaacigii iyo khumaasigii iyo sudaasigii ficil afar xarafa shan xarafa lix xarafa tacajibu waxba haka keeni shardiga labaad maxaynu nidhi shardiga labaad waa inuu taam yahay baynu nidhi taamka markaynu leenahay waxaan iska ilaalinay kaana waa akhawaatuha tacajub lagama keeno ilan waa naaqis iyagu yahay kaana waa akhawaatuha ficiladii naaqiska ahaa ayaa la diidayaa saddex waxaan ku ismigiisa faacil yuuna ku imanin afcalka dhadigiisu faclaa yahay waxaa la diidayaa xamiro oo kale ama khadiro oo kale xamira waa caga casaan buu noqday axmar baa ismigiisa faacil la hadaba haddaba tacajub lagama keeno saddex sow maaha afar waxaynu soo qaadanay yuuna noqonin eh, majhuul ficil majhuulo tacajub ka samee lagu odhan maayo shan waxaynu nidhi yuuna manfi noqonin mid manfi oo la anfiyey tacajub laga samayn maayo mayla socotiin lix waxaynu nidhi waa inuu yahay hayru jaamid mutasarif waa inuu yahay mutasarif mutasarifku waa ficilka maadiga leh maadiga leh ee mudaarica leh ee amar leh waxaa la diidayaa jaamid inuu yahay jaamid jaamid baa la diidaya anlaa yakuuna jaamidan ama mutasarifan kaa doonto dheh shardiga markaad qorayso jaamidan lama ogola anlaa yakuuna jaamidan ama mutasarifan un iska dhe waa inuu mutasarif yahay ficil mutasarifa sida darabo oo kale jaamidka layse iyo ayaa la diidayaa casaa iyo bi'se iyo lagama keeni karo tacajub shardiga ugu dambeeyee toddobaad waxaan idin idhi waa inuu yahay qaabilan litafaawud mid la kala badsan karayo ficilka haddaan la kala badsan karaynin oo ficil la kala badsadoba una ahayn tacajub kama yimaado sida geerida oo kale ma laga yaaba inuu qof mar geeriyoodo midna saddex jeer geeriyoodo ama laba jeer geeriyo geeridu saw midun ma aha tacajub kama yimaado geerida iyo ilan waxaan ku idhi waa inay sidii lagu yaqaanay si ka weyn markaad yaabaysa waa inaad ku aragtaa haddaba waxani waa wax la kala badsan karayo kala waaweynaan karaya waa inuu yahay geeridoo kale tacajub kama imanayo si toosa marka culima la doonayo in tacajub loo sameeyo eega hada si toosa marka la rabo in tacajub loo sameeyo waa ficil toddobadaa shardi laga wada helay ayaynu odhanaynaa tacajubka laga keeno waa kafara kafara ayaynu tacajub ka keeni kafara kafara hadda toddobada shardiba way wadataa ama sabara sabara hadda toddobada shardiba way wadataa sabara horta kow ulaai ma tahay saddex araf ma tahay sabara jawaabtu waa nacam sow ulaai ma sabara laba ficilka sabaraa maxaynu nidhahnaa taam ma yahay naaqis maaha dee waa taam saddex ismigiisa faacil afcalku ma yimaada asbar lama yidhahde saabir baa la yidhahda ismigiisa faacil saabir saabiruun baa la yidhaahdaa afar waxaan ku yidhi yuuna noqonin maxay majhuul dee sabara majhuul ma ah subira lama odhan lix shan baan doonaya menfi yuuna noqonin maa sabara ma odhanin oo menfi kamaan dhigin lix ha ahaadaan ku ihi mutasarif sabara waa mutasarif maadigu waa sabara mudaaricu waa yasbiru amarku waa isbir haye toddoba maxaan ku idhi waa inuu maxay noqdo qaabilan tafaawud sabirka dadku way ku kala badan yihiin miyaanan dadku kala adkaysi badnayn waa la kala adkaysi badan yahoo la kala dulqaad badan yahoo la kala sabir badan yahay ilaahay baa bixiyo subxaanahu wa tacaala haddaba waxaad ogaataa sabara aan ka keeno tacajub waxaan isticmaali ficilkan sabaraah ayaan afcale u bedeli maana waan ka horraysiini ka aan la yaabanahay sabirkiisana isagoo mansuubo mafcuulaan ka dambaysiini haddaan maxamed la yaabo adkaysigiisa waxaan odhan maa asbara muxamadan maa asbara muxamadan macnuhu waa maxay markaa maa asbara muxamadan alla maxamed maxaa adkaysi badiyey waxaan la yaabanahay ninkaa adkaysigiisa iyo sabirkiisa maa asbara muxamadan waxaa lagaa rabaa maa asbara muxamadan soo maynaan odhan maa asbara muxamadan se umaynaan odhan haddaad doonto sabaradii afcil baad ugu dhawaaqi afcil markaad afcil ugu dhawaaqdo kii sabirka badnaana ba baad ku dariyo isagoo majruuraad ka dambaysiini maxaan odhan asbir bimuxamedin asbir bimuxamedin baan odhan macnee haddaba asbir bimuxamedin asbir bimuxamedin markaad macnaynaysid asbir ficlu amar hamoodin waa ficil maadi oo yaab iyo tacajuba ah abir sabir badanaaye bimuxamedin muxamed sabir badana bimuxamedin badani waa zaaid faacilkuna waa muxamedkan bada sita muxamedkan hadda bada sita ee kasrada sita abir bimuxamedin markaan idhaa muxamedkana faacila ilaahay aayad qur'aana buu ku yidhi asmic bihim waabsir aayaddaa maxaad ku macnaysa ama amar baad ka dhigtaa asmic ma maqashii baad odhan iska ilaali maqashii maa waa tacajube waxa weeye asmic alla dhega fududaa bihim iyagu alla dhega fududaa waa yaab wa absir waa maxay macnaheegu matus baad moodaysaa may absir indhafiiqanaayey weeyi bihin baa iyagana meesha ugu jira waa maadi markaa ficilku waana tacajub hamoodina amar inuu yahay asmic bihim waabsir yowma ya'tuunana haddaba culima ficilka toddobada shardi laga helay aad u eega toddoba shardi soo maynaan qorin ficilka laga helay waa ficilka mubaashir uu tacajub imanayo toddobada shardi hadduu ficilku sito maxaan ku idhi taajubku seebuu uga imanaya mubaashir baad maa afcala iyo afcil bihi ugu keeni saddexda shardiye hore haddii la waayo saddexda shardiye hore maad arkaysiin culima saddexda shardiye hore ma arkaysiin saddexda shardiye hore midkood hadii la waayo musaacid wax la yidhaha baa la isticmaalaa musaacid saddexda shardi waa saddexdee waa hulaasinimada iyo taamnimada iyo in waصfigu afcalku una ku imanin baynu nihi saddexdaa haddii la waayo musaacid buu tacajubku kaga yimaadaa hadda balii keena ficil shuruuddu ay ka maqan tahay istakfara istakfara haddii istakfara imika aad tidhaahdid tacajub ka keen waxaan ku odhanayaa toos uga iman maayo oo hulaainimadii baa la waayey laakiin musaacid buu kaga imaniyo waxaan raadsani ficil shuruudda dhammaystirtay istakfara ficil shuruudda dhammaystirtay i hela waa kaura ficilka kasura sow toddobadii shardiba lagama helayo ficilkaa kasuraha maa afcala iiga dhig ama afcil bihi iga dhig maxaan odhanayaa markaa maa akara sow maanan odhan hadda kasuro tacajub lagama keenayna istikara istikfara laga keenaya istikfare masderkeega oo sariix ah ama masderkeega oo muawal ah oo mansuuba ku daba qabo maa akara masderkaa istikfaarka ana u idaafee ka ad la yaaban tahay wuxuu sameeyey maa akara istikfaara muxamedin alla muxamed istikfaar badanaa maa akara istikfaara muxamedin istikfaara masderkii haddama sariix baan ka dhigay mise muawel sariix baan ka dhigay bal haddana muawel ka dhiga istakfara ficilkeyga mudaaric oo an wata oo ka adla yaabantahay uu faacilu yahay baad ka dambegeyni maa akara an yastakfira muxamedun alla badanaa muxamed istikfaartiisu labadaa ma iga haysaa labadaa qowl ma iga haysaa waxaa jira haddaba se laba weji ma aha laba weji oo kale afciil kaga samee akir biاstikfaari muxamedin waa masder sariixa haddana akir bian yastakfira muxamedun afartaa weji ayaa saddexda hore mid kaste lagu keeni saddexda hore mid kaste afar weji baa kuugu banaan haddii saddexda hore la waayo mid kaste afar weji kolkaa saddex afar ku dhufa waa imisa saddexda hore haddii la waayo saddex afar ku dhufaan ku waa imisa labiyo toban weji ayaa ka soo baxaya saddexda shardiga hore haddii la waayo maxaa iigu soo xiga haddii la waayo afraad iyo shanaad oo ayuuna majhuul noqonin iyo yuuna menfi noqonin haddii labadaa la waayo musaacid baa lagaga keeni laakiin masderku sariix ma noqon karo marnaba eh masderku muawaluunbuu ahaanayaa haddii lagu yidhaahdo maalan ficil majhuula tacajub ka keen waxaad aragtay mucaataba eeg waxaad aragtay nin beri ah oo haddana la dagaalayo ama la canaananayo qof beriya oo la haysta markaad aragto maadan yaabaynin war ninkani waaba beriye oo dembigana maba geline maxaa loo haystaa waad amakaagaysaa yaabuu kugu noqonaya waxaad odhanaysaa maa eg dee kolkaa yucaatab waa nin majhuul waa yucaatab baan doonaya maxaan odhanaya yucaatabu oo majhuula markaan doonayo inaan ka keeno maxay yucaatabu oo majhuula markaan tacajub ka keenayo ile waa majhuul oo shardigii majhuulnimada ka maqan inkastoo hulaainimaduna ay maqan tahay waxaan odhanayaa fiici shuruudda buuxsaday ii keena waa qabuuxa qabuuxa foolxuma qabuuxadii haddaba ma afcala ka dhiga maafcil bihi waxaan odhanayaa maa aqbaxa an yucaataba alberiiu alla foolxumaa nin beriia ah in la canaantaa ama maa aqbaxa an yucaaqaba alberiiu alla foolxumaa qof beri'a ah in la ciqaabaa waxaad haddana eegtaa afcil bihi ugu dhawaaq aqbix bian yucaaqaba alberiiu waxaad ogaataa masderku sariix ma noqon karo waa marka majhuulka iyo marka manfiga masderku muawalun buu ahaani waxaad tidhi maalan maalan labadaasna waxaynu haynaa laba laba ku dhufo masderku waa muawalun baan ku idhi majhuulka iyo manfiga haddaba maadaamoo laba ay yihiin laba siiqana ay meesha yaaleen labada siiqo ma afcala iyo afciil bihi siiqaduna ay masderkuna muawalun ahaanayo laba laba lagu dhuftay afar weji labada dhexe ka afraad iyo ka shanaad haddii la waayo afar weji baa kuugu banaan afar weji ayaad ku keeni kartaa maxaa ii dhiman culimo shan baan marayaa sow maaha labada ugu dambeeya haddii la waayo tacajub sinaba kugama yimaad weligaa tacajub ka keeni labada u dambeeya ma garanaysaa waa inuu jaamid noqdo iyo inuu hee hayru qaabil litafaawud yahay maata sinaba tacajub uga keeni maysid geerida laysana sidaba tacajub uga keeni maysid hadaba haddaba tacajubkuwa kaa waa yaab iyo ama kaag waa waxaad la yaaban tahay baabu tacajubi waa baabka tacajubka lahu waxaa u sugnaaday tacajubka siiqataani laba siiqo laba siiqo ayuu leeyahay ixdaahumaa midkood waa maa afcala zaydan maadaa afar icraabood baa ku bannaan maa shay baa afcala ficil badnaysiiyey zaydan zayd naxwu maa axsana zaydan maa shay baa axsana qurux badnaysiiyey zaydan zayd wamaa shay baa afdalahu fadli badnaysiiyey famaa lafdiga maa ihi mubtadaun waa mubtade oo hadday mubtade tahay talma nakira mawsuufa mise waa nakira mise waa ism maxaynu ka dhignaa waa bimacnaa shayun cadiim waa nakiro mawsuuf oo kale wa afcalana ficlu maadin waa ficil maadi wa faaciluhu faacilkiisuna damiiru waa damiir mustatirun fiihi qarsoon wujuuban waajibnimo yacuudu wuxuu u laabanayaa ilaa ma walismu ismiga almansuubu la nasbiye almutacajabu minhu ee lala yaaban yahay mafcuulun bihi weeyi wljumlau jumladuna khabaru ma markaan idhaa ma axsana zaydan bal hadda icraabta eeg ma axsana zaydan maadaasi waa mubtade axsana waa ficil maadi huwa halkaa ku qarsoon waa faacilka axsanoo mustatir wujuub ah maada ayuu u noqonayaa zaydkuna waa mafcuulu bihi jumladan haddaba axsana zaydana ficilka iyo faacilka iyo mafcuulka ah ayaa khabar u ah maadii hore ayay khabar u tahay waljumlatu khabaru maa baynu nidhi wasiiqatu haaniya siiqada labaad waa dariiqa labaad ee tacajubka uu ku imanayo wa siiqatu haaniya siiqada labaad ama dariiqa labaad afcil bizaydin baa la yidhaahdaa alla ninku ficil badana naxu axsin bizaydin zayd qurux badanaayay ficilka axsin ihi waa qurux badana bizaydinna jaariyo majruur hamoodine ba'dani waa xara waa zaa'id zaydinna waa faacil marfuuca axsin bizaydin zayd qurux badana wa akrim bihi alla sharaf badanaayay faafcil lafdiga afcil ah lafduhu lafdigiisu lafdul amri waa lafdigii amarka sidii amarku u yimid wa macnaahu macnihiisu atacajubu waa yaab iyo amakaag walaysa fiihi ma aha dhexdiisa damiirun damiir damiir mustatihi maba jiro wa bizaydin kelmadda zaydinana faaciluhu waa faacilkiisii zayd baa faacil ah wa aslu qawlika hadalkaaga waxaa asalkiisu axsin bizaydin a tidhi axsana zaydun buu asalku ah axsana zaydun ay saara wuxuu noqday daa xusnin min quruxu saaxiiba sida awraqa shajaru geedkiibaa caleemaystay oo kale uma khuyirad waxaa la dooriyey siiqatuhu siiqadan qaabka loo samaynayo ilaa siiqati اlamri baa loo dooriyey fasaxa waxaa asaxay markaa isnaaduha in loo tiiriyo ila daahiri ismi daahira oo faziidad waxaa lagu ziyaadiyey albaau bayar baa lagu ziyaadiyey fi lfaacili faacilka bayarunbaa faacilka lagu daray bayar unbaa faacilka laynoogu darayoo babaa faacilkii lagu daray halkaana waxaa inoogu dhammaaday culimo ficilka tacajubka loo yaqaan oo inta badan kutubtii aan soo dhiganay aan ku qornayn kutubtii aynu soo dhigannay waa cashar dheeraada hadda naxwaha cashirkan oo kalea jilcinkaaga baahan cashirkan oo kale ayaa ardayow naxwaha jilcinkaaga baahan waayo waxeenii hore o dhani muraajacu ahaa ilaa shan kitaab baynu soo qaadannay oo muraajaco uun inoo xisaabnaa laakiin kani waa cashir cusubdee kolka inaad soo akrido ood sharaxa eegto oo laylisyo ad keento isagiiyo tanaasuca sow maaha ood laylisyo keento lagama maarmaan weeyi in allahu tacaala cashirkeennii maanta halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam